in mowduuca la magac baxay adduunye jacayl uu yahay mowduuc aanan u suuban inuu ka hadlo qof meeshan jooga mowduuc qofka hadlaya siiba maanta jooga waa mowduucaan u suuban ugumana ay sii jirto dadkeena meesha jooga oo waxaa meeshana keenada ay tahaba adduunye raadis mowduucan waxaa iska lahaa dadkii zuhaadda ahaa ee zaahidiinta ahaa dadkii salafka ahaa oo saalixiinta ahaa dadkii qii siday ula tacaamuli lahaayeen laakiin nin isagaba gees kaga jira raadinteeda inuu mowduuca uu ka hadlo runtii munaasab maaha mar haddii arrinku uu sidaa uu yahay haddana qofka waxaa rajo gelinaya kalaamkii ama hadalkii alimaamu alqurطubi markuu ka hadlay alamr biاlmacruuf waالnahy can اlmunkar buu wuxuu yidhi asxaabu اlku'uusi calayhim an yamuruu bacduhum an ya'mura bacduhum bacضa اlmacruufa fii xaalati tacaطihim اlku'uus iyagoo khamrada wada cabaya oo koobka isi siinaya ayaa waxaa saaran inay wanaagga isfaraan xumidana iska reebaan ilan mas'alat alamr bilmacruuf annahi can lmunkar kaaga dhici mayso hebel baa khalad baan ku jira ee anaa khaldamay intaa kaaga dhici mayso alamru bilmacruuf annahi can ilmunkar waa mas'alo diiniya oo qofka markaa saaran arrinkaa inagoo markaa ka ambaqaadayna waxaa keenaya wey radanana gelinaya in mawduuc muxuun marka laga yidhaahdo qofka ugu horrayn ka faa'iidaysanayn oo qofka sheegaya biidni illahi subxaana wa tacaala allah waxa uu ku tilmaama aayaadka aanu muxaadarada aanu ku furfurannay laba aayadood ba ahayd aayadna waxa ay soo gunaanaday adduunya waxa ay tahay mar haddii allah subxaana wa tacaala baaq guud ahaaneed uu sameeyey uu yidhi ogaada adduunyadoo dhan marka lasoo duubduubo waa iska ciyaar ciyaar waa faantan waa badi isugu faantan iyo nin walbaba ninka kale isagoo raba inuu tuso waxa uu dheer yahay markaasuu allah subxaanah wa tacaala wuxuu bixiyey tusaale aad iyo aad u qurux badan oo in fara badanna qur-aanka la soo celceliyey tusaalaha marka laga tago macaanida suugaaneed uu xambaarsan yahay marka aan la milicsan sida quruxda badan oo rabbigay uu u tilmaamay marka laga tago haddana allah subxaana wa tacaala waxa uu noogu mihaaliyey wax aan fahmi karna maankeena aad aad ugu dhow oo la yidhi hayf acjaba alkufaara nabaato acjaba alkufaara nabaato roob intuu soo da'ay hayf baa lagu magacaabay maxaa yaele muddo fara badan baa la sugayey waa gargaar roob baa soo da'ay markaasaa qofkii beerta lahaa waa aad aad ugu farxay kadib allah subxaana wa tacaala wuxuu le in yar kadibba beertii waa tan iyadoo dhanba ay bedelantay ay cawlantay burbur marka uu ku yimid kaan lam taqni bilamsi iyadoo ayaan jirin oo kale haddana aayad kale allah subxaana wa tacala wuxuu ku leeyahay sideedaba bini aadamka min awalihim ilaa aakhirihim ayaa waxaa loo qurxiyey xubu shahawaat wax alla waxay nafsaddu ay jamato oo macmacaana oo isugu jira dumarkii caruurtii maalkii dahabkii qalinkii iyo wax alle wixii nafsaddu marka ay jeclaan lahayd gunaanadkiibu allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay dalika mataacu alxayaati اddunya intaa oo lasoo soo xusoo dhan isku soo duuduube waa adduunye iyo raaxadeeda oo ah shay marka aad aad u dhow wallaahu cindahu xusnu اlma'aab allah subxaana wa tacala agtiisana waxaa ahaaday marjica wanaagsan aayadahaas marka ay fasirayaan dadka yaqaana tafsiirkooda run ahaantii waxay kala dhex baxeen duruusi aad aad u qiimo badan darsiga koowaadoo meesha lagala baxaya wuxuu yahay adduunyada adduunya waxaa loogu magacaabay dhowaanshaha ay leedahay oo muddadeeda ma ah mid markiiba dhammaanaya muddo markiiba dhammaanaya yacni muddo markiiba markaa degdeg ku dhammaanaysa waxaa loogu magacaabaa adduunya adduunya lixaqaaratiha inay aad iyo aad xaqiir u tahay oo qiimo aanay lahayn labadaa macno marka la siiyey kadib haddana allah subxaana wa tacala ayad kale wuxuu ku leeyahay إنما الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ayadan iyadana waxay tilmaantay sida allah subxaanah wa tacaala u sifeeyey roob soo kadib markii roobkii gargaarkii looga baahnaa dhulka uu gutay oo dhirtii ay soo baxdo saa isugu dhafantay wax alle waxay bini aadamka ay cuni lahaayeen ee xoolaha ay cuni lahaayeenna la helay ba allah subxaanah wa tacala wuxuu leeay zukhrufkeeda iyo birbirkeeda iyo dhalaalkeeda markiiba waa la dhufsaday waa la waaye allah gunaanadka ayadda wuxuu leeyahay markii amarkeena u yimid leylan aw nahaaran oo laga dhigay fajacalnaaha xasiidan mid iyada la shafay oo la baabi'iyey oo dhulka la dhigay bugunaanadka wuxuu leeyahy kaan lam taqna bilams waxaad mooddaa inayan jirin aayadahaas saddexda ah oo iyagu marka udubdhaxaadka u ah ama bartilmaameedka u ah mawduuca nuxurkiisana gunaanaday waa waxa aayaadka ama axaadiidu rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam iyo aahaaru salafi hadi اlumma ay aad iyo aad marka u bidhaamiyeen rasuulka salى اllahu عalيه wasalam waxa uu yidhi xadiid buu wuxuu ku yidhi abu saciid alkhudri uu wariyey muslimna uu wariyey abu saciid alkhudri laga soo wariyey muslim uu wariyey wuxuu leeyahay addunyaa ina addunyaa xulwatun khadara adduunyadaad arkaysaan waa wax macaan oo doog ah wa in allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna idinkuu bedel idinkaga dhigo idinkaa laydinku amaanaystay fayanduru kayfa tacmaluun wa fii riwaayatin fayandura kayfa tacmaluun ilaahay waxa uu fiirinayaa sida aad u fashaan markaasuu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fattaqu dunya war adduunyada iska ilaaliya haddana wuxuu yidhi wattaqu nisaa dumarka fitnadana iska ilaaliya markaasuu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fidnatii ugu horraysay ee reer bani israa'iil ku timid waxay kaanad fi nnisaa dumarka xaggooda laga soo galay xadiidkan waa xadiid alimaam muslim uu warinayo isagoo dhan wuxuu soo duuduubay xadiidka min awalihi ila aakhirihi lafdiga wuxuu isugu soo biyashumay fattaqu dunyaa war addunyada iska ilaaliya maxaa yeele waxay u badan tahay inay meel kale idinkala dhacdo rasuulu llahi moxamed sala allahu alayh wasalam haddana xadiid kale wuxuu ku yidhi low kaanat اddunyaa tacdilu cinda allahi janaaxa bacuudatin ma saqaa kaafira minha shurbata ma xadiidkan waa alimaam tirmidi xasan buu ku tilmaamay sahl ibni sacdin asaacidini waa laga wariyay xadiidka wuxuu leeyahay haddii adduunyada ilaahay agtii ay ka gaarsiisnaan lahayd wax u dhigma oo kale garab kaneeca oo kale kaafir koob biyaa kama ka badeen buu leeyahay oo ilaahay subxana wa tacaala kama siiyeen bimacnaa qof isaga ku gaaloobay diiday rabbaaniyata rabbi alcaalamiin diiday uluuhiyata rabbi alcaalamiin diiday inuu ilaahay addoon u noqdo qofkaa koob biyaa marka lagama siiyeen mar haddii qof kasta laga waraabiyey adduunyadii iyo biyaheeda mar haddii qof kasta laga quudiyey adduunyadii arsaaqdeeda arrinkaa wuxuu muujinayaa marka in allah subxaana wa tacala agtii waxba aanay ka ahayn maxaayl waxaad qashinka geysaa oo tuurtaa wax agtigaada qiimo aanan markaa ku lahayn amaa shaygu hadduu qiimo leeyahay faa'iide uu leeyahay meel baad dhiganaysaa waa ilaashanaysaa rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidkii muslim wuxuu ku yidhi abu hureyre laga wariyey addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir adduunyadaad arkaysaan qofka muuminkaana xabsi bay u tahay kan gaalka ahna jannay u tahay buu rasuulka sala allahu calayh wasalam waa ninka muuminkaa ninka meel kasta laga kawinayo waa ninka muuminka ninka meel kastaba ciriiri marka ka dareemayo waa ninka muuminka ninka marka aana tallaabtu raba aanu qaadi karin laakiin ka kale waa jannatu lkaafiri marka la yidhi jannana ay tahay meel aad iyo ad u baaxad weyn qofka nicmaduu doonana marka uu ka helayo ayaa waxaa la yidhi xaalkeedu marka waa sidaa xadiid kale wuxuu leeyahay mustawrid ibn shadaad laga wariyey rasuulka sala allahu calayh wasalam markuu ka hadlayo isbarbardhigay wuxuu yidhi ma addunyaa fi alaakhirati إlا مثل ma yجعل axadukum صبaعahu fi اليم falyandur bima yrجiع a bima tarjic adduunyada marka aakhara loo barbar dhigo wuxuu la mid yahay adoo fartaada daray في اlyم badaad farta gelisay bal fada markaad dib ugula soo laabatid ula soo laabatid bal arag biyahay la soo laabanayso intuba waa intaa buu rasuulka salى الlaه عalيه wasalam marka yidhi qodobka labaad markaan ararta aan ka gudbo waxaan u gudbayaa saxaabata rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam annabiyu salى اllahu alayh wasalam awalan iyo saxaabata rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam siday u arkeen ee dadkii taabiciinta ahaa nebiga salى اllahu alayh wasalam mar isagoo gurigiisa hurda xadiid aad i aad macruuf u ah dul jiifa wax lagu magacaabo xasiir gogol yar oo darin ah saamaysay oo raadaysay jirkiisa ayaa waxaa soo galay cumar bn khadaab radi allahu canhu cumar khadaab markuu arkay rasuulka sala allahu calayh wasalam sida ay derintaa iyo gogasha uu dul jiifay ee u saamaysay jirkiisa ayuu ooyin meesha marka la dhaqaaqay rasuulullah sala allahu calayh wasalam su-aal buu wuxuu weydiiyey o wuxuu yidhi maa yubkiika yaa cumaru maxaa kaa ooyinaya cumaro maxaa keenay markaasuu yidhi yaa rasuul allah kisra iyo qaysanna labadaa boqor nicmadaa ogayd bay ku sugeen rasuul allow sidaabaa ilaahay ugu nicmeeyey waa laba boqor laba mulu laba mululuug wey mulug laba mulug weeye ilaahay subxaana wa tacaala u nicmeeye adiga oo rasuul alla ahna ma waxaad ku sugan tahay xaaladda markaa aad ku sugan tahay yacni xaaladdan aan arkayo in gogoshaada maanta ay noqoto xasiirkaa darinta ah oo jidhkaaga raadayey oo saameeyey adoo rasuulullah sala allahu calayh wasalam mutaystay in la siiye mudcatii ugu sarraysay mutaystay in la siiye adduunyada meesha ugu sarraysay miyaad xaaladdaa ku nooshaa rasuul allah rasuulka sala allahu alay wasalam kelimad mashhuura ayuu yidhi ay tanaaqalatha alsinatu الزuhaadi والصaalixuun alsinatu الزuhaadi والصaalixiin hadalkaa muxuu ahaa amaa tarضى an takuna lahm الdunyaa walana alaakhira cumarow ma waadan raalli ku noqonayn inay adduunyadii ay qaataanoo iyaga ay u ahaato innagana aakhira marka aan yeelanno meeshaa way meesha uu leeyahy ibn اlqayim اljawsiya hadal cajiiba ayuu meeshaa yidhi wuxuu yidhi rasuulka adduunyadii loo bandhigay markay saa ugu soo banbaxday bay intuu labadiisa gacmood xabadka ka saaray buu gadaal gadaal u tuura buu yidhi markaasee dhabar u dhacday buu yidhi kadib adduunyadii iyadoo socoto haddana saxaabadii loo bandhigay buu yidhi labay u kala qaybsameen buu yidhi qolana waxa ay raaceen waddada rasuulka sala allahu calayh wasalam uu raacay oo sida uu iyagii sida uu rasuulka sala allahu calayh wasalam uu u tuuray u eryey bay u eryeen qolada kale soo maaha waxay yidhaahdeen adduunyay maxaad haysaa su-aal bay weydiiyeen jawaab bay bixiso adduunyada waxay tihi waxaan hayaa xalaalna waan hayaa shubhana waan hayaa makruuhna waan hayaa xaaraamna waan hayaa intaba laga helayaa markaase waxay yidhahdeen dadkii kale haatiis xalaalak inta xalaasha aan keliya noo dhiib waxa ka soo haray soo maaha adiga la shirtag meel kale la aad kadib adduunyadii waa la bandhigay buu yidhi waxaa loo bandhigay dadkii markaa ka dambeeyey rasuulka sala allahu calayh wasalamna wuu diiday qayb saxaabadii ka midana waa ay diideen inta soo hartana inta xalaashay marka la soo hareen adduunyada waxay ku jawaabtay ma haya wax xalaal ah waxay yidhahdeen waayah bal noo baarbaar wixii makruuh ah iyo wixii shubha markaa ku jira markaasi waxay tidhi amaa arrinka aad ka hadlaysaan makruuha iyo shubha aad ka hadlaysaan dad kala qaatay waa kaga hormaraba oo maxaa harsan xaaraan baa harsan xaaraanta noo dhiib xaaraanta kuwa kale gacanta u gasha xaaraantii waa la qaato qolyo kalaa gacanta ku haya waa kuwa maanta isherdinaya iyada darteed isku legdaya isku dheggan oo wuxuu leeyahay marka ibnuqayim aljawsiya markuu macnahan uu tilmaamay wuxuu leeyahay falaa yamuddu faajirun yadahu ila shayin min alxaraami ila wajada afjara minhu aqwa qad sabaqahu ilayh nin kastoo mujrim is yidhahda adduunyadii gacanta ku soo dhufta waxa lagu dagaalamayna waa xaaraam waxa uu helayaa ah, nin kale oo ka mujrimsan oo ka faajirsan oo kaga hormaray hadalka ibnualqayim aljawsiya wuxuu tilmaamayaa waxa harsan dadkeennan maanta jooga waxa u harsan waa intii xaaraanta ahayd intaa way inta lagu looltamayo intaa way intaaan isku hardinayno intaa way inta lagu tartamayo loo dhaqtamayo intaa way inta aan isku haysanno hadalkii wuu sii wada wuxuu yidhi iyadoo arrinku uu sidaa yahay waxa la ysku haystana xaaraam ay tahay hadduu kursiga noqon lahaa hadduu shilin uu noqon lahaa hadduu jah uu noqon lahaa wax alla wuxuu doonaaba ha noqdo ah wuxuu yidhi wa kulluhum duyuufun wamaa biaydiihim caariya iyagoo dhanna waa marti waxay gacanta ku hayaana wax caariye ah yacni waa shay lasoo caariyaystay oo lasoo amaado ammaado hebel laga soo qaatay markaasuu wuxuu tilmaamay hadalkii ibnu mascuud uu yidhi radia allahu canhu ardaa maa asbaxa axadun fi اddunyaa ila dayf maaluhu caariya faddayfu murtaxilun waalcaariyatu mu'addaa qof kasta adduunyada jooga waxa gacanta uu ku haya isagoo dhan horta waa dayf waa marti wuxuu gacanta ku hayana waa caariya markaa loo dhiibta buu yidhi haddii dayf uu yahana qofka martida waxaa la og yahay markii maalmihii uu danta lahaa uu dhammaysto oo martisoorkiisa uu soo gabagaboobo horta inuu carraabayo o dhaqaaqayo caariyana waxaad soo ammaahsatay oo caariye ahna inaad celinaysid baa la og yahay saxaabatu rasuuli illahi allahu caleyh wasalam amiiru اlmu'miniin cumar bn khadaab waxaa la soo xigtaa sida uu tilmaamaya ibn kaiir fii tafsiirihi in fara badan oo adcimadan innaga aan isi siinno waxaan doona aan cunno iyo mashaarib fara badan oo la cabo sharaab kala duwan iyo cunto kala duwan innaga caadi noo ah wuu iska ilaalin jiray marka la weydiinaya wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa yowma alqiyaama marka la gaaro in la yidhaahdo adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum اddunya wastamtactum biha wax alla wixii macmacaana laydinkugu talagalay adduunyadaad ku soo dhammaysateen waistamtactum biha waad ku soo raaxaysateen ad aakhara waxna idiima harsana qolyaha inaan soo galan ka baqayaa buu dhihi jiray wax fara badan oo xalaala oo ilaahi subxaana wa tacaala uu banneeyey lana yidhi kuluu washrabuu la yidhi buu iska ilaalin jiray isagoo diidaya yowma alqiyaama marka la gaaray in la yidhaahdo war intii aad lahayd oo xalaal lagugu talagalooo tayibaada adduunyadaad ku soo raabsato waxba kuuma harsano waa macnaa markaa daqiiqa uu tilmaamayo hada alkhaliifa raxmat اllahi calayh wradia allahu canhu ardaa qays cumar bni qays sida uu ka soo xigtay mucaad bin jabal markii malakumoodka amaba uu xaaladdii ugu dambaysay markuu soo gaaray xaraarugu u marayay ayuu wuxuu yidhi mowdkiibuu la hadlay buu wuxu yidhi marxaban biاlmowti zaa'irin muqib soo dhowo buu yidhi haddaad malkumuud aad tahay xabiibin jaءa calaa faaqa waxaad tahay qof la jecel yahay oo yimid markaasuu kelmad uu yidhi adduunyadii uu ka tegayo wuxuu tilmaamaya macnaheeda wuxuu leeyahay addunyadu ka tegay wuxuu leeyahay allaahumma kuntu akhaafuk fa ana alyawma arjuuk ilah waan ka baqi jiray marka hore baqdin baa igu beerayd oo aad iyo aad baan u baqi jiro acmaasha inaan la imaada waxaa igu kalifi jiray baqdin adiga aan kaa baqayo laakiin maanta rajadii ayaa ii taagan waan ku rajaynaya rabbi allah waxaan rajaynayaa dembigayga inaad dhaaftid oo meeshii lagu talagalay aad igeysid oo khayra markaasuu wuxuu leeyahy allahuma inaka kunta taclam أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لض... ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق ilaahay waad ogtaha adduunyada aniga inaanan u jeclayn buu yidhi inaan webiyaal aan dureersiiyo inaan beer abuuro laakiin waxaan u jeclaa soon dartii inaan salaatuleyl u soo istaago in meesha culummada ay fadhiyaan aan jilbaha ku cehiriy intaa unbaa adduunyada u joogeen arrinkaa wuxuu khulaasaynayaa haada taabici wuxuu tilmaamayaa amaba hadalka kan ee marka laga soo xiganaya taabicigan uu ka soo xigay mucaad bin jabal wuxuu tilmaamaya saxaabi hada saxaabiy aljaliil adduunyada agtooda waxay ka ahayd saddex arrimood haddaanu aanay jiri lahayn adduunyaba ma doorteen waxaan u doortay buu le lidama'i alhawaajir inaan soomo haddana waxaan u doortay buu leeyahay mukaabadati الsaacaad saacadaha dambe inaan ilaahay hor istaago oo salaatuleyl aan tukado waxaana u doortay buu leeyahay xaaladda saddexaad musaaxamati اlculamaa'i biالrakabi cinda xilaqi الdikri inaan culammada aan marka lowyaha saa u garab dhigo aan saa ugu ciriiriyo majaalisa dikri in la isugu yimaado intaa baan u jeeray laakiin ujeeddadeeda ma ahayn inaan beero badsado ujeeddadeeda ma ahayn inaan webiyo markaasaa u duraysiiyo intaa unbaan u jooga bay dhihi jireen hadalkaa hadal la mida ah, waxaa laga soo xigtay raggii markaa ka dambeeyey walidaalika maalik ibnu diinaar baan usoo galnay buu yidhi isagoo xanuunsan samadu korta intuu saa inta indhaha u taagay uu saa indhaha samada u fiiriyey buu wuxuu tilmaamay macnihii uu tilmaamay mucaad bin jabalin radia allahu canhu waa dersi laga dhexlay aljiil alwal waa mawruud khayrkiisa leh uu soo gudbiyey aljiil alأwal loona soo gudbiyey jiilkii markaa ka dambeeyey abu muslim alkhawlaani ayaa maalin maalmaha ka mida masjidka soo galay kadibna wuxuu arkay koox meesha fadhida oo sheekaysanaysa wuxuu yidhi dadka kan waxaa laga yaabay inay ilaahay subxaana wa tacaala xusayaan meeshii buu fadhiisto wuu la fadhiisto geeskiisu marka ka fadhiistay kadib wuxuu maqlay nin walbaba isagoo ka sheekaynaya busineskiisii maanta waxaa ii soo dhacay intaas baa raray intaasoo ratibaan markaa aan aan markaa isdabageliyey intaasoo hawl ayaan qabtay intaasoo shilina ayaan faa'iday danaaniirtaa baan helay markuu maqlay wuxuu yidhi subxaana allah hal tadruuna yaa haulaai maa mahalii wa maalukum dadkiinan meesha fadhiya ma garanaysaan buu yidhi idinka maalkiina wuxuu aniga maalkii yacni waxaan isku nahay ma ogtihiin wuxuu yidhi waxaan la mid ahay nin uun intuu roob mahiigaana markaa ku yimid isyidhi bal meel uun daydayo oo roobka kan aa kaga gaashaamatid kadibna markii meeshii aan imid ayaan waxaan u imid buu yidhi guri aanan saanqaaf lahayn oo wax bimacnaa iga celinee roobkii marka aanu jirin waxaan filayay buu yidhi inaad dikrullaahi aad dul fadhidaan waxaan filayay xuska ilaahay inaad dul taagan tihiin waxaan filayay qur-aan inaan iska dhegaysanaysaan laakiin markaan isoo hor fadhiistay ayaan waxaan ogaaday buu yidhi idinkoo masjidka ku jira inaad ka sheekaynaysaan adduunye howlo kalaba abuu muslim alkhawlaani wa amthaaluhu iyo dadka markaa la mid ah waxay u arkayeen khayru maa yaqdi calayhi اlmar'u waqtahu inta ugu badanoo qofka bini aadamka waqtigiisa uu ku luminaya inay noqoto dikru wa khaasatan masaajidda marka wax loogu talagalay waxay culimmadu marka tilmaamayaan waxaa jira madaahir ifafaalooyin muujinaya in qofkii laga hela astaamahaas inuu yahay qof adduunyada xaggeeda marka u janjeera waxaan rajaynayaa biidn اllahi subxaana wa tacaala iyadoo qodobadu marka ay kooban yihiin astaamaha qofka laga hela noocan maa waxaa ku jira shay lagu magacaabo adduunyo jacayl waxaan u malaynaya inaynan ka wada badbaadayn midda ugu horraysa ah hadduu qofka is arko inuu iyada uun mooyaane wax kale aanu eryanayn waxa uu ku xisaabtamayn adduunye oo ay tahay hadduu is arko shayga keliya ay wada diishanay adduunye inay tahay uun keliya hadduu is arko wax kale inuusan qaamuuskiisa ku jira ilaa hiya ha ogaado qofka isaga ah in laga helay astaantii ugu darnayda lagu magacaabayo xub dunya waana qaybaha ugu dambe oo mafaasida aan dul istaagi doona biidn illahi subxana wa tacaala cabdullahi bn xaaris ibn nowfal baa wuxuu leeyahay kuntu waaqifan maca ubay ibni kacbin radia allahu canhu ardaa ubay baan meel la taagnaa buu yidhi kadib kelmad buu yidhi dardaaran wuxuu yidhi la yazaalu annaasu mukhtalifatan acnaaquhum fii talabi اddunya dadku inay u hanqaltaagayaan adduunyadan kamaba daalayaan buu yidhi kama zuulayaan waa shay caada markaa u ah idan haddii annaas la yidhi aniga adigaa ugu horrayna haddii arrinka uu sidaa yahay waxaan u baahannahay marka mafaasidda inaan ku ogaana meesha markaa dhibka ay leedahay iyo dhibta marka ay leedahay arrinka labaad adduunyo oo la raadiya waxay ugu daran tahay camal aakharo markaad adduunyo ku raadisid markay ugu daran tahay waa camalkaaga aakharo cilmigaaga aakharo loogu tala galay salaadaadii markaad adduunyo ku raadisid fatwadaada markaad addunya ku raadaysid soonkaaga markaad addunya ku raadaysid khayrkaaga markaad addunya ku raadaysid waa markay ugu daran tahay walidalika wuxuu dhihi jiray muطraf eh, hada ataabici ina aqbaxa alragbati fi addunya an tudlaba bicamal اlaakhara waxa ugu daran oo ugu foolxun ragbatan ugu xun ee qofka bini aadamkaay qalbigiisa soo gasha waa inuu camalkii aakhara o addunya markaa ku raadiyo hadalkii fudayl baa wuxuu ahaa oan ka fogayn bu wuxuu leeyahay lian aakula اddunya biالطabli wاlmizmaari axaba an aakulaha bidiini inaan adduunyada ku raadiyo inaan muusi ka garaacdo oo durbaan garaacdo oo kaman garaacdaal iiga khayr badan inaan aakhara marka camalkayga ku raadiyo inaan fato beena dadka u sheegoon dha waxaan waa idiin bannaan yihiin kadibna ummaddii meel kale aan kala dhaco inaan camalkii aakhara loogu talagalay inaan adduunyadeeda ku socodsiiyo waxaa taa iiga wanaagsan buu leeyahay inaan meeshaa giitaar soo qaato durbaan soo qaato meelaha kawkawyo boodboodo kadibna aan shilin markaa ku soo dhacsada buu leeyahay dadka salafahaadi ilumma macnaha bay marka u fahamsanaayeen marka laga hadlayo mas'alat addunya malik ibn anas ayaa wuxuu leeyahay qaala lii rabiica oo ila fadhiya rabiicana wuxuu ahaa ustaad maalik raxmat ullahi calayhima wuxuu yidhi yaa maalik man isafala ma ii sheegi kartaa kuwa liita ee dhulku dhaca ah oo wax ka soo qaadka aanan ahayn oo wax qiima aanan lahayn ma ii sheegi kartaa wuxuu yidhi man akala bidiinihi qofka diinkiisa wax ku cuna markaasuu yidhi waxaad iiga warantaa man safalatu safala kuwa saafiliin inay yihiin waan ogahaye kuwa kuwa ka sii liita ii sheeg wuxuu yidhi man aslaxa dunyaa hayrihi bifasaadi diinihi qofka qof kale adduunyadii ku hagaajiya isagoo diinkiisa fasahadiya yacni maalan waa nin caalima ah oo lagu talagelay kelimadda xaqa inuu ka run sheego kadibna nin kale kursiga u ilaalinaya wuu u fatwoonaya wuxuu leey way kuu bannaantahay in waxaan samaysid way kuu bannaantahay in dadkan laga takhalluso way kuu bannaantahay waxaanan in la sameeyo mar walbaba fatwo fatwada ka dambaysu marka keenaya ninkan muxuu ku mashquulsan yahay islaaxu dunyaa hayrihi bifasaadi diinihi nin kale adduunyadiisu marka isku toosinaya laakiin waa maxay calaa xisaabi diinih diinkiisu marka ku tumanaya idan waxyaabaha waxay ka mid tahay muujinaya madaahir xub dunya madaahir xub dunya waxaa ka mid a qofka inuu raadiyo kursi inuu raadiyo ilaahayna markuu ka hadlayay wuxuu yidhi iyadoo dhan markuu soo koobo wuxuu yidhi tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlard wala fasaada wancaaqibaة lilmuttaqiin taas la soo xuso waa daartii adduunyo waxaanu u sii daynaa dadka aanan dan ka lahayn inay isku qaadqaadaan ardadan dhexdeeda inay fasaad la yimaadaan aan dan aanan ka lahayn caaqibada dambe cidhibta dambena mutaqiinta ayaa iska leh wararkii rasuulka sala allahu alay waslm xadidkii kacab wuxuu ahaa maa di'baani jaa'icaani ursila fii ghanamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali washarafi lidiini wax ka fasahaadin og ma lahan buu leeyahay qofka mu'minka addiinkiisa yacni sida laba yey oo gaajaysan haddii lagu dhexdeeyo beer ama lagu dhexdeeyo xayn arya siday u baabi'in lahaayeen oo u burburin lahaayeen ayay qofka markuu maal iyo kursi uu raadiyo diinkiisana saasuu ugu tumanaya diinkaaga wuxuu baabaxayaa wuxuu baaba'aya oo barabaxayaa marka aad raadisid shay adduunyo markaad raadisid marka aad raadisid maal marka la raadiya diinka waa ku daynaya marka kursi la raadina diinka waa ku daynaya waadna ogaan doontaa biidn illahi subxaana wa tacaala madaahirta markaan u gudubna biidni illaah ayaan ogaan doonnaa macnaha marka ay leedahay mafaasid bay adduunyadu leedahay in adduunyada la jeclaado mafaasid fara badan bay leedahay mafaasidda ugu horraysaay waa midda ugu horrayso kow waa hadalka uu leeyahay ibnuulqayim aljawsiya miftaaxu alisticdaadi alaakhira qisaru alamal furaha loogu tabaabushaysto aakharo ayaa wuxuu yahay qofkii inuu yidhi diisha gabsado wa miftaaxu kuli khayrin alragbatu fi اllahi wاddaari اlaakhira khayr walbana waxaa fura u ah in ilaahay in xaggiisa wax laga raadiyo aakharana marka la raadiyo wa miftaaxu kuli sharin xub اddunyaa wa tuulu اlamal sharoo dhan furaheedana waxaa ah in adduunyada la jeclaado qofkanu marka iyada isi sii siiyo idan macnaha isaga ah wuxuu muujinayaa sharoo dhan waxaa laynoo furaya markaan iyada un raadinno walidaalika saddex arrimood qofka hadduu meeshan uu kala tago wuxuu kala tegay khayr oo dhan biidn illahi subxaana wa tacaala haddii ilaahay subxaana wa tacaala meeshan aanu kala badbaadno ama aanu la badbaadno ubadka meeshan aanu la nimid iyo qof walba oo meeshan isaga hadduu ka taga isaga oo familigii wada ishaysta familigii shalay wada yimid oo ishaysta oo aan kala qubanin meesha haddii laga taga qofka uu badbaaday biidn illahi subxana wa tacaala iyadoo maankaaga uu fadhiyo oo noocan maa wax wareera iyo waswaasa iyo buufis iyo waali haddaan aanay kugu dhicinna waad badbaadda biidn illahi subxaana wa tacaala xaaladda saddexaad waxay tahay iyadoo diinkaaga aanu soo gelin wax nugayla wax jilayca dabacsanaan haddaanay soo gelinna qofku wuu badbaaday saddexdaa arrimood waa miftaaxu lkhayr saddexdaa arrimood wixii ka soo haray soo maaha faa'iido kale qofka raadin lahaa marka ma laha fii ma yatacallaqu bi hadihi اddunya inuu qofka uu ku dhaco fi اlkufri mafaasidda ay leedahay adduunyada waxaa ka mid ah alwuquucu fi اlkufr in gaalnimo lagu dhaco iyada darteeda saa darteed buu wuxuu leeyahay ibn taymiya markuu aqriyay qowlahu jala wacala man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliiman wlakin man sharaxa bاlkufri sadra facalayhim غadb min allah wlahm cadaab caظiim dalika bأnahu mustaxabu اlxayaaةi اdunya clى اlآkhirة wa ana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin wuxuu tilmaamuu leeyahay qofkii gaalooba min bacdi iimaani ilaa qof lagu khasbay mooyaane laakiin qalbigiisa iimaan uu fadhiyo amaa qofkii isi siiye kufriga soomaha cadaab daran buu leeyahay buu aakhirka wuxuu leeyahay dadka gaaloobi lahaa waa kuwee wuxuu leeyahay dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya gaalnimada waxaa keenay maxaa yeelay adduunyadii bay jeclaadeen cala alaakhira aakhiray ka door bideen wa ana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin qofka hadduu adduunyada isi siiyana waxay u badan tahay inay xaggaa iyo kufriga u soo kaxayso ilaahay subxaana wa tacala kaafiriinta markaa ma jecla waa rasuulka sala allahu aleyh wasalam markuu leeyahay qofka wuxuu waa waabariisa isagoo mu'mina wuxuu gabalkana u dhacay isagoo gaala wuxuu gabalka u dhacay isagoo mu'mina wuxuu waa waabariisa isagoo gaala wax kale maaha yabiicu diinahu bicaradi min addunya zaa'il adduunyadiisu wuxuu siisanayaa yacni birbir adduunyo diinkiisu wuxuu siisanayaa birbir adduunyo oo zuulay buu rasuulka sala allahu calayh wasalam yidhi xadiidka waa xadiid qofka ku beeri kara baqdin aad iyo aad u weyn maxaa yeelay in aanu been aanu sheegno waxaa keenay wax kalamaha adduunya raadis in qofka uu isu amaba qaato shay aanan bannaanayn oo ilaahay subxaana wa tacaala u xaaraantinimeeye waxaa keenay adduunya raadis inuu qofka uu yidhaahdo yaa sheekh ma ogol yahay in ma aragtay si aan sharci u helo kaadideeda inaan ku farxasho waxaa keena adduunye jacayl inuu yidhaahdo ma ku keeni karaa hooyaday magaca inay tahay islaan aniga aan qabo waxaa keena adduunye jacayl inuu yidhaahdo ma ii bannaan tahay inaan dhowr magaca yeeshana waxaa keena adduunye jacayl idan kullamaa qofka yatacaataa macaha uu isi siinayo albaabada uu ku furanayo albaab dambey marka u gudbanaysaa arrinka labaad wuxuu yahay ama mafaasidda kale ee adduunya jacaylka uu leeyahay wuxuu leeyahay qofka waaba lagu ciqaabay adduunyadii iyadaa ciqaab kuu noqonaysa addunyada inta la joogo wuxuu leeyahay ibn اlqayim aljawsiya muxibuhaa ashaddu الnaasi cadaaban biha qofka adduunyada jeclaada waa ninka ugu daran ee lagu cadaabayo maxaa yeele adduunyadan waxaa lagu cadaabaya kow iyadu maanta dhan u hanqaltaagao eryanaya barzakha marka la galo oo la geliyana oo iilka la dhigana aad buu marka u nadaamaynaya wuu xasaroonayaa xararka xaaladda saddexaadna waxay tahay waxay u badan tahay wuxuu raadinaya marka inuusan helin waxaan leenaha marka markuu allah subxaana wa tacala leeyahy falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi اlxayaati اdunya aayaddii kalena fi dunya bay ahayd watazhaqa anfusahum hum kaafiruun waxba yaanay ku yaabgelin maalkooda iyo owlaaddooda maxaa yeele ilahi subxaana wa tacala wuxuu rabaa inuu adduunyada marka uu ku cadaabo cadaab qofka marka waxaa ugu filan afarta kumi ay ku soo gashay idaa cadaab marka kugu filan afar afarlabaatanka sabatadna arkaysaa afar kumi baad maantana isugu geenaysaa waxa laga fakerka ay kaa yacni afartaa kumi fakerka uu kaala tegay wax la qiyaasi kara markaa ma leh waxaa laga yaabaa qofka hadduu meel fadhiisan lahaa inuu ummaddan uu ku soo kordhin laha waxyaabo far badanna haddaa u noqdo horumar u noqdo laga yaaba qadaayaadkan mushkilada maanta muslimiinta kua ah inuu xal marka u heli lahaa laga yaaba qof caalima ah hadduu yahay intaasuu mu'alafahda inuu ku qori lahaa laakiin afar iyo labaatanka sac iyadaa lagu mashquulsan yahay oo owlaad baa lagu mashquulsan yahay oo maal baa lagu mashquulsan yahay tiina ilahi subxana wa tacala marka waa nagu cadaabay waa nagu cadaabay oo cadaab inay tahay waxaa muujinaya waad aragtay afar kubii markaad maalin isku duudood maal aad dhigtid marna kabarka horaad gelinaysaa waa ka soo qaadaysaa mar waxaad geenaysaa bangiga waad ka soo qaadaysaa ama waxaad isleedahay canshuur la soo weydiiya mar gurigaad keenaysaa islaantaad ka qarinaysaa mar meel kalead gelaysaa dhowr dhaar baad marka ku xood xaydaaminaysaa intoo dhan waa afar kumi dhibka ay ku marinaysana wax la qiyaasi kara markaa ma wa fii nafsi اlwaqti haddana awlaadii yacni maalin walba waxaad ku mashquulsan tahay ma intaan dejiyaa ma yeman baan geeyaa ma masar baan ka ridaa ma waxaan ka ridaa suuriya meel kastaba ilaan shayga kan oo allah subxaanah wa tacala ilan markuu sifaynay fii bidaayati اlamr wuxuu yidhi xubu الshahwaati min الnisaءi wاlbaniina wاlqanaatiir اlmuqantarati iyadoo dhan intaa bay ka kooban tahay tii baa ilahi subxana wa tacala marka nagu cadaabay qofka marka ma dareemayo nafis marka ma dareemayo oo afar labaatanka sac waad mashquulsan tahay ama waxaad ku mashquulsan tahay sidaad shilan usoo dhacsan lahayd ama waxaad ku mashquulsan tahay afartan meesha aad u soo tahriibaysay si aad u badbaadin lahayd intaba waxay la tageen maankeenay la tageen oo waxa keena fakr fara badan marka inuu yimaado idan allah markuu leeyahy falaa tucjibka amwaaluhum waawlaaduhum inamaa yuriidu allah marka leh inuu ilaahay ku cadaabo macnahaasu marka tilmaamaya maaha tafaasiirta culammada ay saari jireen ama waa an yasbiyahum in la qafaalo intaa keliya un maaha sida marka ibn taymiya marka uu ku baraarujiyaba arrinka kale ee adduunye marka la siiya dhibka ay leedaha waxaa ka mid a inuu qofka uu ka dhowsanaado camalkii aakharo islamarkaana taqsiir iyo gaabin fara badan inay ku timaad camalkii saalixa ahaa xadiid baa wuxuu ahaa abu muusa alashcari laga wariyey man axaba dunyaahu adara biaakhirati qofkii adduunyadaysa jeclaada dhibbu wuxuu soo gaarsiiye aakharo waman axabba aakhiratahu adara bidunyaah qofkii aakhiro jeclaadana adduunyadoo dhibaa mar haddii arrinka uu sidaa yahay fa aahiruu maa yabqa calaa maa yafna wax raagaya oo taagan aanan dhammaanayn taa qaata oo tii tegaysay oo iyo inoocan maanfaaniyada ahaydna iska daayaba marka leeyahay macnahana wuxuu tilmaamaya macno ah in waxyaabo fara badan oo ka mid a acmaasheenna acmaasheenna taqsiir fara badan baa ku yimid oo waxaad arkaysaa qofka ninkii wadaadka ahaa oo aatiqiin oo markii uu masjidka uu soo galo salaada tukanayo af duhurkana intaasu sunan buu ka hormarsiinaya oo casirka waad arkaysaa sunnadiisa kama tegay oo markii maqrib la gaaro sunno u wadaa oo salaada subax sunna u wadaa oo leylka kama tegayo oo xisibkiisa ma dhaafayo oo afar labaatan ka kitaab inuu iska mutaalacay u badan tahay hadda waxay u badan tahay dadkasay u badan yihin hadday faradka tukadaan bay nasiib leeyihin waxay u badan tahay qofka haddii soonka faradka uu tuutuu nasiib uu leeyahay salaada marka la tukado inuu qofka uu fariisto awraadda u aqriya ayaa aad nasiib maxaa yeele afar labaatanka sac waxaa ku qufulan barnaamij kale oo business ah waxbaa wax lagu darsadaa buu maqlay ama wuxuu maqlay xaggaas wax laga soo dhacsadaa wuxuu maqlay intaasoo shayr baa la helaabuu maqlay tiibuu marka u mashquulsan yahay tii marka waxay keentay darar kabiir oo ku yimid cala camal alkhayri waalcamal الsaalix markaasuu rasuulka sala اllahu alay slm xadidka bukhaari wuxuu ku yidhi tacisa cabdudinaari tacisa cabdudirham waxaa halaagsamay oo hoogay ninka addoon u noqday dirham iyo diinaar buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alيh wasalam tacisa wantakas buu yidhi wuu halaagsamay wejiguu dhulka ku dhuftay wa waidaa shiika falan taqash markii qodax uu durtana iskama baxsha waquusan iska buxin biyu rasuulka sal alla alay wasalam xadiidkan oo ducaa calayhina xambaarsan wuxuu muujiyey qofka addoon u noqdo un shilinka yacni waana arrinkan inagoo dhan runtii ina haysta inuu qofku addoon u noqdo shilinku aan addoon u noqdo waxaad arkaysa labadii ruuxa muslimiinta ahaa oo shala walaalaha ahaa oo shalay shilinka isku darsaday oo meel wada aaday ama kiyay kala dhaceen ama soomaaliya kala dhaceen ama meel un bay furteen labadii oo la kala qabanaya maxaa yeele labadan meesha waxaa ka baxay wax lagu magacaabo alukhuwa alislaamiya meeshii ka baxday waxaa meeshii ka baxay alcamal asaalix baa meeshii ka baxay arrinkaa markuu yimaada dhibkeeda marka leedahay waxaa kaloo mafaasidda ay leedahay adduunyada waxa kamid ah oo la jeclaado waxay adduunyada ay barabixinaysaa qalbiga ay ka saaraysaa allah subxaana wa tacala jacaylkiisa waxaa adag inay adduunyadaada ama qalbigaaga ay ku dhex lamaabowaan ay isugu tagaanoo mataana ku noqdaan xubullaahi jalla wacala xub uddunya labadooda inay isku mid noqdaanoo garab socdaana fii qalbika ay noqdaan way adag tahay labadooda mid unbaa tegaya ama waxaa haraya xubullah oo waxaa barabaxaya xub dunya ama waxaa haraya xub dunya oo wax baxrabay xubullah labadooda inay meel galaan way adag tahay maxaa yeeley xubullahi wuxuu keenayaa qofkaad shilinka isku qabsaata inaad ilaahay subxana wa tacala dartii kaga tanaasushid xubullahi wuxuu keenayaa marka lagu yidhaahda maal khayra shilinkii loo wadaa inaadan jeebka aadan ku hayn aad soo daysid xubullaahi wuxuu keenayaa in qof kastoo mu'min oo dhibaataysan aad taakulaysid xubullaahi wuxuu keenayaa marka aad maqashid qaala allah wa qaala rasuulu markaad maqashid in aad hormarisidoo shilinkii aad dib aad markaa dhigtid ama xubu dunya markuu meesha uu jiro inta kale aad hormarinaysaa labadood haddaana isku mid ahayn dhibkeeda marka leedahay waxyaabaha kale mafaasiidda ay leedaha waxaa ka mida ah, qofka inuusan dhadhansan dikriga ilaahay waa la tukadaa waa la soomaa awraad baa la aqriyaa haddana dhadhan ma laha waxay noqotay xayaatadii ashbah maa takuun bilxayaati almakanikiya birbir la kor saaray oo kale wey oo haddaan magaroosyada la dhex maran way dhawaaqaysaa qofkan wuu soo kacayaa faraha unbuu nuuxnuuxinayaa wuu taagan yahay wuu tukanaya dhadhan ma laha cibaadadii waa isweydiinaysa waxaa leedaha waan tukaday dhadhanna ma laha cibaadadii maxaa yeelay kullamaa qofka uu adduunyadan isisiiyey cibaadada ma dhadhansan karo ma dhadhansan karo subxaana allahi markuu leeyahay dhadhan uma samaynaysa markuu le alxamdu qur-aanka markuu aqrinayo xitaa tafsiirkiisa hadduu caalimku noqdo xitaa ma fahmayo markuu ilaahay hor taagan yahay isku mid ma wahaakadaa dawaaliq waa meesha uu leeyahay ibnuqayim aljawsiya badanaa laba ruux oo garabka isku haysa salaad wada tukanaya ilaahay hor taagan midna salaaddiisa samadaasay jirtaa midna dhulka way dhaafi la'dahay kan salaaddiisa samada ay jirta buu yidhi waa kan malakuutullaahi jalla wacalaa mutaalacaynaya oo macaanida aayaadku ay leeyihiin la falgelaya dhadhansanaya adkaartan uu aqrinayo kan kale soo maaha wuxuu xisaabinaya adduunyadii wuxuu xisaabanaya wax alla wixii markaa maanta soo gale wuxuu xisaabanaya wax uu bixiyo oo dhan intaa marka waa waxyaabaha keenay qofki inuusan dhadhansan maa yusama bialcibaada wixii la mida waxyaabaha adduunyada ay leedahay ama dhibaatadeeda le waxaa ka mida mafaasideeda xadiidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu tilmaamay in qofka iyada raadinteeda faqri daa'ima uu ka qaado faqriga daa'ima waxa laga gacmihiisu inay buuxaan jeebkiisu uu buuxo akawnkiisu uu buuxo sheerarkiisu ay badan yihiin wamaca dalika inta uma muuqatay isagii ninka halka dollar haystaaye waa isku fakar wey wa fii nafsi اlwaqti haddana waxaa usii weeliya tashatut fakarkiisao dhan iskuma beegna oo ma fadhiyo walidalika xadiidku wuxuu ah man asbaxa wاddunya akbaru hamihi shatata allaahu calayhi shamla qofkii waa bariisa iyadoo hammiga ugu weyn uu leeyahay adduunye ay tahay wax alla wixii urursanaa oo dhan baa laga kala daadiya wa jacala faqrahu bayna caynayh faqrigiina wejigaa looga qoraa walam yatihi min addunya ila ma kutiba lahu adduunyana intii loo qoray unbaa uga imanaya waman asbaxa walaakharatu akbaru hami qofkiisa waa berisa iyadoo aakhara brioritiga ay u tahay wuxuu leey jacala allahu hinaahu fii qalbi hodantinimada uu raadinaya qalbigaa loo geliyaa wa jamaca calayhi daycatah wa atathu dunya wahiya raaqima wax alla wixii ka dayacnaana yacni ilaahay subxaanah wa tacala u keenaya adduunyada oo san hortiisaa soo oraminaya buu rasuulka sala allah alayh wasalam yidhi xadiidka marka wuxuu muujinayaa shamligii kala tegey ama qofka kan fakarkiisa inuu kala tago in noocan maa halmaankeenna u bato halmaan ziyaado ah maxaa yaele halmaanka ziyaadaha waxaa keenaya boqolkiiba toddobaatan daakirada qofka bini aadamka howlo kalaa marka buuxiyey kullamaa daakirada ama xusuustaada ay buuxsanto haar diskiga ilaahay subxaana wa tacaala kugu talagalay inaad wax ku xusuusta mar hadday buuxsanto ilan adduunyaa buuxisay boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan inaad wax xusuusatay aad bay marka u yaraanaysaa waana waxayna wada haystaa iganoo dhaganba idan waxyaabaha kaleu tilmaamay waxaa ka mid a haayay qofka u noqonaysaa buu yidhi bimacnaa in yeelowga keliya ama higsiga keliya qofka kan uu leeyahay inay adduunyo u noqotaa la gaaraya waa mafsadada kale ee sagaalaad ilahay wuxuu qur-aanka uu ku yidhi man kaana yuriidu alxayaaةa اddunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaئika aladiina laysa lahum fi اlآkhiraةi ila الnar waxabita ma sanacuu fiiha wabaطilu ma kanuu yacmaluun ayaddaa waxay leedahay qofkii adduunye un raadiya intuu doonaya waan siinayna lakin aakhira waxba kuma laha ayad kale waxay leedahay man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nashaءu liman nuriid ثuma jacalna lahu jahannama aslaha madmuuma madxuura qofkii adduunye un raadiya waan siinaynaa laakiin waxaa ka dambaysa aakhara wuxuu noqonaa mid la haydaarteeyey aayad kale waxay leedahay man kaana yuriidu xarsa alaakhara nazid lahu fi xarsi qofkii baar adduunya raadiya waan u kordhinayna waan siinaynaa qofkiisa raadiyay tan kala soomaa waan siinaynaa wamaa lahu fi alaakhirati min nasiib wamaa lahu fi laakhirati min nasiib aakharana wax nasiiba markaa kuma laha ibn taymiya wuxuu leeyay saddexdan aayadood ad arkaysaan kulli waa isku macno hal shayna waa ay tusiyeen waxay tusiyeen man araada bicamalihi addunya wa ziinataha qofkii camalka la imanaya adduunye iyo dhalaalkeeda markaa ku raadiya ilaahay aakhira aanan ku raadin inta uu rabay waxay ahayd addunya adduunyada la siinaya aakharana waa laga qadinayaa adduunyaa la siinayaa aakharana waa laga qadinayaa macnaha marka waa macno daqiiqa saddexda aayadood waxay muujiyeen haddii yoolkaaga iyo higsigaaga oo dhan adduunyo una isugu biyo shubato ilahay adduunyada waa ku siinaya laakiin aakhira waxba inaadan ku lahayn mafsadada kale ee leedaha waxaa ka mid a ajirkaa lagaa qaadaya nimankii la keenaya yowm alqiyaama nin qaari ayaa la keenaya markaase waxa le addunyada maxaad qur-aanka u aqrisay wuxuu yidhi yaa allah adiga dartaa baan u aqriya maya qaari ha lagu yidhahdo cod quruxsana ha lagu yidhahdo waa u samaysay caalim maxaad cilmiga u sheegi jirto u baratay yaa allah cilmiga inaan faafiya maya in caalim lagu yidhahdo lagaa sheeg sheeg waa lagu yidhi kii maalka bixiyey oo maxaad u bixisay yaa allah adiga dartaa maya saqi ha lagu yidhahdo waad gacan furantay intina waad samaysay waxba ma lihid kii kale mujaahidka ah maxaad u jihaaday yaa allah adiga dartaa maya halyey ha lagu yidhahda ahayd intoo adduunyada ma lihid meesha markuu leeyay ibn اlqayim aljawsiya hadal buu leeyahay ah fandur maxabaة الdunya maada xaramat hada اlmujaahida min almujaahidiina min alأjr aragba qofka kan ilaahay dartii u taagnaa ee ilaahay dartii u halgamayay ajirka markaa laga hoojiyey arag waafsadat calayhi camalah wajacalatu awla daakhiliina ila annaar camalkiisana waa ifasahadisay dadka ugu horreeya naarta gelayna ilahi subxana wa tacala uu ka dhigay adduunyadoo dhan intaad joogtay baad dhibtoonaysay waa soo daashay khayr baad waday wax badan baad samaynaysay laakiin waxay kaa ahayd uun keliya ha lagaa sheego waxay kaa ahayd uun keliya camalka kan adduunyo uun ku gaar ilaahay subxaana wa tacaala marka wuu ku siiyey adduunyadii laakiin aakhira waxba markaa kuma lehid camalka kan ama markaan aqriyo xadiidka kan mar walba waxaa igu soo dhaca axwaasha aan ku sugannahay dadkeenan harbiga markaa jooga harbiga walilaahi alxamd shartiisa uu keliya ma sheegayn ee markii meeshan la yimid khayraad fara badan bay la yimaadeen bulshada soomaaliyeed bisifa khaasa khayraad fara badan baa lala yimid maraakiis baa la dhisay mantadayaad khayriyaa la sameeyey mu'tamaraad khayriyaa la sameeyaa intaa khayr baa saa isu dardaraya ilaahi subxana wa tacala khayraad buu marka keenay haddana waxaad arkaysaa camalkii khayriga ahaa ee loogu talagalay in ilaahay keliya loogu dhowaado inuu camalku isbedelay oo shay adduunya marka uu soo galay waxaad arkaysaa markas maraakiisa ka mida waa markas loogu talagalay in ilahay subxana wa tacala lagu caabudo waa masjid loogu talagalay ilahay subxana wa tacala lagu caabudo baa waxaa la ysku haystaa ninkii idaarayn lahaa waxaa la ysku haystaa guddiga hagi lahaa waxaa la ysku haystaa kii maalka hayn lahaa waxaa la ysku haystaa kii addimi lahaa waxaa la ysku haystaa kii imaam ka noqon lahaa waa markas kaba dhigba adiga maanta gacanta lagu geliyo wuxuu yidhi adaa mas-uulka ah adaa idaaraddii hayaa lagu yidhi adaa dadkii hagayaa lagu yidhi laakiin haddii arrinkaagu uu noqdo soo sharaxdid ta ha lagu soo doorto oo gruub aad ah soo kaxiso ha lagu soo doorto oo meeshii ay noqotay sida baarlamaanadii marka laysku herdaynayo oo kale arrinka uu noqdo waxaa ku soo waxaa runtii aan ku xusuusin lahaa xadiidka rasuulka sala allahu caleyh wasalam niyuu idaarada imisaa soo haysay shan sana lix sana laba sana toddoba sana soo haysay maxaa intaa u samaynaysa yaa allah adiga dartaa maya been baad sheegta waxay ahayd wax kale ma ahayna nambaro kalead meesha ku xajinaysa nambaro kale ayaa meesha ku xajsanaysay dan kale maadan lahayn meesha waxaad u taagnay soo maaha in mudiir lagu yidhahdo waa lagu yidhi waqad qiila fi dunya aakhara waxba kuma lihid hawshan marka camaashan khayriga annaga aan wadno waa inaan adduunye marka aanay soo gelin hadday adduunye ay soo gasho adduunyadiina ay soo gashay masaajidii haddii kuraasi aan isku soo laynay haddaan isku soo layna malaacibtii kale haddii laysku soo laayo majaalaadka siyaasiga haddii wax kasta laysku soo laayo diintii baa marka usoo biyo shubatay yacni diintana waxaa lagu ogaan jiray masaajidda imaam iyo mu'adin iyo oday xaafadda deggan umbaashaha u soo karin jiray fooxana shidi jiray wuuna gogli jiray waana lagu kala tegi jiray taasaan ogayn laakiin meel guddi soddon qofood qofoodoo konton oo toddobaatan qofood oo baarlamaanka jiniiska ka badan waxaa lagu arko yurub baa looga yimid gruub inuu gruub kale uu ka go'a waxaa looga yimid yurub baa looga yimid gruub walba waa inay maanta t v-ga soo hor istaagaanoo masjid dhisaan waxaa looga yimid yurub baa loogu yimid laba sheekoo ishaystato la kala qabanaya yurub baa loogu yimid adduunka saa ma ahaan jirin yacni waxaa lagu ogaan jiray masaajidda ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axadan taa bay ahaan jirtay oo markuu buuq uu yimaado oo dhib markaa u yimaado khayr buun baa lagu islaaxin jiray masaa'il diiniya la ysku qabsan jiray waa la xallin jiray madaahib baa lagu kala xallin jiray waa iska sahlanayd laakiin ma ahayn anaa meeshan ka talinaya ama reerkayga ka talinaya ama nambarada aniga wata keliyan ka talinaya ama habkii baarlamaanka waxu kala qaybsanaynaa lama oqoonin fi saabiq lama oqoonin wuxuu leeyahay marka undur kelimata ibnulqayim aljawsiya oo xadiidka fasiraysa maxabat addunya arag bal addunya jacaylka waxa uu dhigay wuxuu dhigay ninka kane intaa soo taagnaa seefta watoo lahaa yaa allah adiga dartaaba u soo halgamaya ayaa waxaa le maanta ajir ma lihid ka waran inta adoo daalaya oo khayrkaas soo wada hadii waxba ma lihid idan waxaan leenahay camalkan waa camal ilahi subxana wa tacala dartii wey adduunyada meelo fara badan laga raadsada ayaa jira kursiyo kaloo lagu dagaalama ayaa jira baarlamaano kale ayaa waxaa jira buuq iyo in kursi laysku garaaca u diyaara ayaa jira laakiin meesha waa masjid waa bayt jalla jala wacala waa markas weeye in ninkii wadaadkaha ah, shalay bulqumaraamka lagu inuu aqriya maantu inuu howlo kale la soo baxa maaha wixii masaa'il diiniyana ummaddan iyadaa culimmadeeda marka u joogta biidn illahi subxana wa tacala xalinaysa laakiin adiga labadiinaan maanta kula tegi intaad isku qabsataana maanta laydin kala jiido maxabat اdunya way waxaana iman doonta xadiidka rasuulka sala اllahu عalيه wasalam uu tilmaamaye waqad qiila waa la yidhi intaad rabta waad hesha adduunyada marka lama hor taagi karto yowm alqiyama allah subxanaه wa tacala ya allah markas baan usoo khidmeeyey ummad baan isku waday dacwadaadan badbaadiyey marka qarbiga la joogay buuqa runtii annaga ma maqlno waddanka markay xitaa wax naga soo gaaraan waxaa la maqlaan masaa'il diiniya la ysku qabsaday iyo iyo gruub baa gruub qabsada laakiin yaa ka talinaya hawshan waa hawl cusub maxabbatu dunyaa mafsadada ka ilaada waxa ka mida ah duqyaan kibir ilan qofka markii shilin ilahi subxana wa tacala gacanta uu soo gacantiisa uu soo geliyo wuu kibrayaa waa meesha uu leeyahay qaala allahu tacaala kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqhnaa insaankii waa uu kibray wuu qooqay meel aanu gaarsiisnayn buu isgaarsiiyey meelaan la gaarsiin buu isgaarsiiyey maxaa yeele wuxuu isbiday inuu ilahi subxana wa tacala ka deeqtoonaado ama maal buu ilaahi subxana wa tacala gacantiisa geliyey ama awlaad tiro badanoo garabkiisa taagan baa ilaahi subxana wa tacaala siiyey ama adduunyo isku qoofalan baa ilaahay soo hordhigay wuxuu leeyay khalaas ana kaafin way ugu filan tahay wuxuu yidhi ibn kaiir ibn abi xaatim baa wuxuu yidhi wuxuu ii sheegay ismaaciil ibn eh, asaayiqa jacfar ibnu cawn uu ka soo xigtay isagana abu cumays ka soo xigtay wuxuu leeyahay cabdulahi baa wuxuu yidhi man humaani laa yashbacaan laba ruux oo gaajaysanba weligood ma dhargayaan saaxibu lcilmi wa saaxibu dunya qofka cilmiga raadinaya ma dhargayo maanta dhan masalaha soo ziyaada kitaab baa soo baxay unbu ku haynaya qofka adduunyada raadinayana runtii isagana ma dhargayo maxay afar labaatanka sac business baa inta laga sheegay shayr baa la fura buu ku haynaya maanta dhan markaasuu wuxuu yidhi ama saaxibu laa yastawiyaan laakiin lakiin labada isku mid maaha ama saaxibu alcilmi fayasdaadu rida araxmaan hadduu cilmi uu raadinayo ilahay subxaana wa tacala raadiyinshiisu ziyaasanaya saaxibu dunya soo maa fayatamaada fi الطugyaan kibir iyo iyo madax adayg buu ka sii qaadaya markaasuu wuxuu aqriyay qowluhu jala wacala kala ina اlinsaana layadغى markaasuu haddana wuxuu yidhi marfuuc weeye manhuumaani laa yashbacaani طaalib اlcilmi wa طaalibu addunya waxyaabaha ka imanaya waxaa ka mida mafaasidda ay leedahay waxay u badan tahay qofku markuu adduunyada isiiyo in aad fatwootid fataawi oo ilaahay subxaana wa tacala aad ku been abuuratid oo iyadoo aadan u aaba yeelin waxa meesha ka imanaya ujeeddadaada ay tahay un keliya bal adduunyadaada marka ilaasho wuxuu leeyahay ibnu اlqayim oo in fara badan aan ka soo xiganayna kitaabkiisa wuxuu leeyahay man aahara kulu man aahara addunya min ahli اlcilmi waاstaxabaha qof kastoo ahlucilmi ee adduunyada jeclaada iyada door bidoo isi siiya falaa budda an yaquula cala allahi hayr اlxaqi fii fatwah waxaan laga maarmin aanu ka baxsanayn inuu ilaahay ku been abuurto oo fatwo ilaahay raalli aanu ka hayn inuu dadka u fatwoodo haddana wuxuu leeyahay maxaa yeelay axkaama rabbi jala wacala laa taأti daa'ima ma taأti cala khilaafi aghraad الnaas axkaamtan ilahay subxaana wa tacaala uu jideeyey iyo manhajkan ilahay subxana wa tacala uu fara badanaa uu khilaafsan yahay waxa aniga aan rabo adiga aad rabtid waxaa laga yaabaa dan gaara aniga inaan leeyahay lakiin allah subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala hadafka meesha uu ku sheegay wuu khilaafsan yahay hadafkayga aniga waxa laga yaaba dan gaara ah inaan anaga u socno lakiin ilahi subxana wa taala iraadadiisu marka ay ka duwan tahay arrinkaa markay dhacda buu leeyahay ibnuqayim aljawsiya waxay u badan tahay qofka marka inuu uu qalloociyo fatwadii markaasu wuxuu leeyahay ida kana alcaalimu wاlxaakimu muxibayni lلri'aasa muttaبiciini lishahwaat lam yatima lahum dalika ila bidafci ma yudaadhu min alxaqi qofka caalimka ah iyo ninka kursiga ku fadhiyaya labadooda hadday kursi ilaalis yihiin adduunya jacaylna marka uu ku jiro waxa keliya kursiga ku ilaalin karaan cilmigiisa or qofka kan lagu leeyahay waa caalimna uu ku ilaashan kara wax kale maaha inuu xaq kasta ee ka hor imanaya amaba did ku ah kursiga ninkan uu ku fadhiyo ama cilmigiisa lid ku ah ama booskan isaga uu taagan yahay inuu celiyo oo uu ka hor yimaada mooyaane waddo kaleo markaa helaya markaa malaha markaasuu wuxuu aqriyay qowluhu jala wacala fakhalafa min bacdihim khalf wariثuu اlkitaaba yaأkhuduuna carضa hada اladnى wayaquluuna sayغfaru lana wain yaأtihim carضu mثlu yaأkhuduuh alam yuؤkhad calayhim miihaaqu اlkitaabi anlaa yaquluu calى اllahi ila اlxaq wadarasuu ma fiih markaasuu wuxuu yidhi dadku aayaddii buu tilmaamay allah subxaana wa tacala uu leeyahay kuwaa kuwa xunxun baa ka dembeeyey kitaabkii bay dhaxleen waa culumo laakiin adduunyada birbirkeeday dhufsanayaan buu yidhi markay khalad galaan waxay leyn sayغfaru lana ilahay wuu noo dembi dhaafi doonaa haddana arrin kale imaanaya sayغfaru lana ilahi wuu noo dembi dhaafi doonaa waa meesha caalim الsuu iyo wadaad xumuhu uu ka soo baxay wey in aayad walbaba uu luqunta uu ka jebiyo ninka kan kursiga ku fadhiya ama wasiirka kan inuu fatwoodo inuu aayaddan uu luqun jebiyo si markaas sumcadiisa aanay u lumin oo dad fara badan boobale fara badan u helo saa darteed way u sahlantahay inuu yidhahdo ummadda oo ribada u baneeyo maxaa yele wuxuu ilaashanaya nambaruu ilaashanaya maxaa yele dadkasay u badan yihiin wain tutic akara min fi اlardi yudiluuka can sabiili اllah boqolkiiba sagaashan inta ribada daydayaysa ayaa badan weyna ka badanyihin inta xalaasha u raadinaysa waa inuu marka fatwoodo ribadii waa inuu fatwoodo marka wax alla wixii markaa la xiriira maxay uu yidhahda kan way shaygan wuu bannaan yahay maxaa yeele wuxuu rabaa nambare ka kala daadan laha inuu isku keeno waa inuu fatwoodo oo dowladdii meesha ku hayo waxay doontaan ha noqotee maxaa yeele wuxuu rabaa inuu ilaashado nambaro gaara iyadan masalada dhibkeeda marka leedahay mafaasidda ay leedahay waxaa ka mid a tarku اlأmri bاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar inuu wanaagga dadka uu faro xumidan marka uu ka reeba maxaa diidaya wax kale maaha maxaa yaele adduunya jacaylka dhibaatada qofka ay dhaxal siinaysa ee waxaa ka mida inuuba khayrkii dadka aanu u sheegin abu saciidin alkhudri wuxuu leeyahay laa yamnacanna axadakum rahbat اnnaasi an yaquula bixaqin ida ra'aahu aw shahida qofkiin isagoo dadka ka baqanaya yaanu xaqa ka aamusin xaq hadduu arka ha yidhaahdo hadduu arkana ha yidhaahdo maxaa yeele liannahu laa yuqaribu min ajal baqdintu yacni laa tuqaribu min ajal ajal fog ma soo dhowaynayso risqina kaama fogeynayso ilahi subxana wa tacala shababa marka wuu qoray idan addunya jacaylka waxyaabahan qofka u dhexalsiina waxaa ka mid a ah, adoo arkay shay munkar inaad ka aamusid maxaana wada aamusiy inagoo dhanba iyadoo khaladaadka uu noo muuqdo iyadoo khaladaad ay noo muuqdaan saaxada khalqal uu ku jiro dhibaatooyin fara badan ay ku jiraan maxaana aamusiyey waxaan is leenahay markaa kelmad tiraahdid ama lagu xeraa maxaana wada aamusiyey inagoo dhanba ama meel kale lagu geeyaa maxaa yeelay haddii aan ka fakari lahayn aakhare keliya ay noo muuqato fulinimada wayna dayn lahayd waxaa keenay inuu qofka ibac markaa ku xiranto oo aakharaba aanay u muuqan maxaa yaele adduunyaan ishordhigay adduunyada markaan ishordhigana wax kaloo ii muuqan kara markaa ma laha waxaan ilaashanayaa meesha aan joogo iyo xorriyaddan aan u soconayaan ma ilaashanayaa idan waxay ka mid tahay ixda almafaasid ee marka addunyada leedahay mafaasiddeeda waxaa ka mid a ah, hiilkii ummaddu ay sugaysay ayaa dib u dhacaya wa fii nafsi alwaqti haybadna waxa ay gelaysaa cadowga markaan naga soo hor jeedo dagaalka aan kula jirnana haybad baa soo gelaysa waan ka heebaysanaynaa xadiid aad wada xifdisan tihiin oo kulamaa xubu dunya laga hadlayo xadiidka ugu horee dadka ku soo degdega waa kan xadiidkii thoobaan weeye rasuulka sala allah alayh wasalam uu yidhi yuushiku اlumamu an tadaca calaykum kama tadaca alakalatu ila qascatiha waxaa laga yaabaa amaba halis aad u tihiin inay marka cadowga uu saas ama ummadahoo dhanba saa idinkugu dulxoomaan buu yidhi markaasuu ninkii saxaabiga wuxuu yidhi amin qilatin yowmaid ya rasuula allah ma yaraan dad aad u yar miyaan nahay caddadkeeni miyaa yar markaasuu yidhi la antum kaiir aad baad u badantihiin maalinta iyada ah walaakinakum guhaaun ka guhaa'i sayl laakiin daad xoor baad tihiin wax ka soo qaad ma tihiin wax dad micnaha wax ku fadhiya ma tihiin macna markaa ma lihidiin rasuulka sal alla alay waslam markaasuu wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi oo meeshaan u socday walayanzicanna allaahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum cadowga haybaysasada idinka haybaysanaya baa ilahay subxana wa tacala laabtiisa ka qaadaya walayaqdifanna allahu fii quluubikum alwahn ilaahay qalbigiinna wuxuu gelinaya wahan buu gelinayaa saxaabatu rasuuli illahi sal alla alay waslam kelimat ayaa waxay ku noqotay vocabulary cusub markaasi wuxuu yidhi ya rasuul allah wama alwahan maxaa loola jeeda wahniga muxuu yahay markaasuu yihi xubu اddunyaa wa karaahiyat اlmowt inaad dunyada jeclaataan mowtkan aad necdaan mowt haddii la naco adduunyada aad jeclaataan waa waxa keena in cadowgiinu awood markaa yeesho ummadahoo dhan intay saa isugu kindul xoomaan marka madaxa idinka kawiyaan aan lidinka heebaysan oo aad noqotaan ummadaha dadka ugu liita yani waad arkaysaa meel kastoo tegtid xadiidkan sharx uma baahna maxaa le wadaad walbaba maalin buu dul fadhiisoo sharxay oo shuraxdii baa dul istaagtay waa waaa sharaxa kan ugu khayr badan oo xadiidkan lagu sharxi lahaana waa waaqica maanta inaga noo muuqda alwaaqic almaail amaamana ayaa sharx marka inoogu filan sharxan oo ah inuu qofka uu arko way kuu muuqataa muslimiinta maanta meesha ay marayaan kafalkeydga meesha ugu dambaysa muslimiinta ay marayaan midka la gumaaday waa muslim midka la gowracay waa muslim midka lagu tumanay waa muslim midka dhiiggiisu daadan waa muslim midkan wax qori karin waa muslim midkan wax fahmayn waa muslim meel kastata waa muslim shariqa waqari waa muslim wax kale maaha maxaa yeelay ninkan muslimka ah ayaa wuxuu sardhiga wax lagu magacaaba xub dunya laakiin qolyihii hore markay dhihi jireen annaga laa nubaali biha kalama aan jeclin maxaa yeele allah subxaana wa tacala agtiisaan aadayna xusnayeyn labadooda mid un baan leenahay qofkaa baqdin marka kuma jirin waxyaabaha ugu daran waxaa ka mida ah xubu dunya dhibaatooyinka ay keenta waxaa ka mida ah suuءu اlkhaatima khaatima xun in ilaahay subxaana wa tacala qofka ugu khatimo walciyaadu biاllah intaabaad dadaalaysaa oo dhibtoonaysaa laakiin qofka hadduu yahay qof adduunyada hormarin jiray aakharo intaan la gaarin wuxuu ku arkayaa fi dunya intuusanba ka dhaqaaqin khaatimo xun wاlciyaadu biالlah walidalika waxay tilmaami jireen ama uu tilmaamay ibn اlqayim اljawsiya fii kitaab illah wuxuu yidhi nin baa la karsiin waayo kelimatu laa ilaha ila اllah waa loo laqinayo laa ilaha illa lah isagoo xaraaruga dhimanaya laa ilaha illa allah kelmaddii uu aqbali waayo laa ilaha illa allah kelmaddii kadib markii dib loogu laabtay fii taariikhihi kaana yatacaamalu biriba ribaduu ku mucaamaloon jiray waxa uu ka shaqayn jira waa ribo walidalika marka kelimaddaba loo sheegay zid ثalaaثa zid ثamaaniya zid sita un buu leeyahay saddex ku dar toddoba ku dar siddeed ku dar laba ka jar uu xisaabtamaya ninka kan wax kale uma muuqato walidalika qof kastoo inaga naga mida ee qarsada dembi dunuubta ka mida waxa ku bixiyena ay tahay xubu dunya ogow dembiga isaga khaatima xumuu soo jiida walciyaadu billah laga yaaba dembiga isaga inuu naseejiyo kelimatu laa ilaha illa walciyaadu billah beentan tirada badan xadka aanan lahayn waxay u badan tahay adduunyana ay noo geysay waxay u badan tahay inay khaatimada markaana nasaajiso waa la gartay inaad hal mar been aad sheegta waa la gartay laga yaabay inaad kutubta meelaha rogrogto kutub alxiyal oo dhan aad tiri kullu maqsuudin maxmuudin jaaza fiihi lkadib meel baad kala soo dhacday laga yaaba waxbaad rogrogtayoo duruuf baad ii keentaad tiri magacyadan tirada badan intay u socdaan oo baasaboorradan tirada badan intay u socdaan oo sebarationkan aan wada gelayno oo labadan ruux ay isqabtoo kala dhacday intay u socdaan oo dadkan noocan maa maantanan intay u socdaan waxyaabahan intay u socdaan mar keliya waabaan gartayoo nooca maa qofka kan waxaa laga yaabaa jaahil baan ahaa ma fahamsanayn baad ku haysay waxaan loo sii socda intay usii socdaan waxaa laga yaabaa shaygan haddii aan sii wadno inay suuqulkhaatima marka uu keeno wuxuu leeyahay warubama hadalka dhegayso alxaafid alishbiili halaba cala alinsaani darbun min alkhatii'a waxay u badan tahay qofka nooc dembigii ka mida inuu aad yo aad uga haalib noqdo ama macsiyada wa janibu min alciraad kadib wuxuu leeyahay aakhirka marka la gaaro waxay u badan tahay mawdka markuu imanayo haadihi alkhatii'a wa haadihi almacsiya inay tahay midda keliya ee seejinaysa khaatimadiisa intaa markaan fahmna kadib waxaan u baahannahay idan mal cilaaj oo gunaanadka noqonayo dawadan waan u wada baahannahay mar haddii la yidhi khutuuradda ay leedahay kow adduunyadaa laydinku dultumanayaa mar haddii la camalka aad samaynayso dhan waa ka kac mar haddii la yidhi khaatimadiina mawdkii marka mawdka uu yimaadaa lagu seejinaya mar haddii la yidhi khasaaraة الdunya واlآkhira mar haddii wax kasta la sheega xub dunya ay tahay mal cilaaj cilaajku wuxuu noqonayaa ama dawada waxay noqonaysaa waxaa looga badbaadi karaa qofka muuminka horta inuu cilmi raasikha u yeesho xaqiiqadeeda waxa ay tahay aanu ku kasoomin in iyadii la liido waxba aanan laga soo qaadin wuxuu leeyahay abu isxaaq fii masaa'ilihi hadaladiis waxaa ka mid ah xasan albasri inuu yidhi ahiinu اdunyaa fawallaahi laahna'a ma takunu cindama tuhaan adduunyada liida way liidmaysaa oo waxay noqonaysaa wax dhulka ku dheggan marka la liido marka la qaadqaado la buunbuuniyo unbay macno yeelanaysaa buu yidhi markaasuu wuxu yidhi abu isxaaq baa wuxuu yidhi maa ahwana dunya cala allaahi arrinka labaad wuxuu yahay inuu qofka ku fakero inay waxaanu aanay raagayn wax tegay inay yihiin yacnii aad arkaysa ashkhaasta ka hor fadhida ninka maanta aad aragtay berri kuwa muuqanay addunya tegaysa wey yacnii camalkii shalay aad qaban jirtay ma raagayo waxaa soconaya un keliya aladii qadamtahu lilaahi jala wacala ilahay isagaa ku tilmaamay inay tahay sariicat اdubuul wa shikat ataqalus markiiba inay baaba'ayso kamahali haysin acjaba alkufaara nabaatuh uma yahiiju fataraahu musfara markiiba iyadoo cowlanto isbadasho jaallo noqoto oo jajabtay noqonaysa watan allah subxana wa tacala yidhi isagayna kaan lam taqni bilams mar haddii sidaa ay tahay waa inaan iyada darteeda nin muslima walaalka aadan u goyn iyada darteed waa adiga iyo islaantaada inaan kala qabanin oo intay shilinka u dirta anna intaan u dira waa inaan noqon iyada darteed waa in aanay khayraadka aan wadna aanay u burburin iyada darteed waa in wax alla wixii mashaariic khayriya aan wadno aanay u burburin iyada darteed maxaa yeele mar waxaa kan waa wax zuulaya wax zuulaya wey wax joogaya markaa maaha camalka anfacayana biidn اllahi subxaanaه wa tacaala huwa aladii qadamtahu lilahi jala wacala soo shala ma ahayn mu'tamar walbaba ilaa uu ka siddeed iyo toban sideed kii siddeed iyo tobanaad baa la marayaa siddeed iyo toban sano idin hor fadhiyey raxmatullahi calayh sheekh maxamed rashaad oo kelimad meeshaan uu ka lahaa maantana waa tan mu'tamarka maasa aanu aanu fadhin waxay ahayd maaha wuxuu la dhintay da' ma ahayn laakiin waxay ahayd cumrigiisa marka la gaaray wahaa kadaa dawaleyk laga yaabo sanadka dambe inaan meeshaan ay ku soo wada noqon iyadooba wax marka farkuturis ay yihiin wax gaaban ay yihiin waxay u badan tahay marka ama waxaa khayrku uu ku jiraa ama arrinku sida uu yahaba in aynaan iyada aynan isisiin iyada darteedna aan laysku goynin cilaajku wuxuu noqonaya biidn اllahi subxana wa tacaala macno sidaas oo kalea wuxuu leeyahay uu ku mihaaliyey ibnuاlqayim sida nin raymiiga oo u martiye dad markay marti sooreen oo cunto siiyeen oo raashin siiyeen oo biyo siiyeen oo ybar geedkaa hoos harso geedka markuu hoos harsaday oo teendha ay u dhigeen teendhada marka ay ka dhufsadeen isagoo horda kadibna uu soo toosay isagoo meel qaraxa markaa jooga kadibna marka calaa lisaani xaalihi tixgabayba ku dhuftay wuxuu yidhi wain imru'un dunyaahu akbaru hamihi lamustamsikun minha bixabli guruuri haddiiba adduunyada aad akbaru hamika aad ka dhigitay waxa ugu weyn aad ka fakaraysid waxaad ku dhegan tahay xarig meel khaldan baad ku dhegan tahay ciiddaad gacanta ku haysaa wey dawada kale waxay noqonaysaa lagu dawayn kara biidni illahi subxana wa tacaala in yar in lagu qanco in yar in lagu qanco in yar marka lagu qanco dawaa imanaysa biidni illahi subxana wa tacaala inaan isbarno afarkuu markayna soo gasho inaan filantaha oo shil xaaraama inaan raadin maxaa yeelay waan soo noolaan jirnay waxaa lagu soo noolaa la soo deganaa cariish baa la deganaa matarku baa la deganaa guri jiingadaa la deganaa waxaa la deganaa ah, qaar baa mudul deganaa kuwa maaragtay aqal soomaali deganaa nin wal meel bay deganaa yani intaa waa nagu filan lakiin meeshan markuu qofka uu yimid isagoo laba qol saddex qol degan buu wuxuu leeyahy gurigaa yar shalay waa lugayn jirta ilaa iyo waxaad lugayn jirta meelaa dhaw ilaa shaarkaaga qaajar ka soo gaarto maanta adoo isugu kaa toosan tahay baa waxaad leedahay adduunya iga maqan shalay adoo waxba aadan heli karin oo aad ku nooleed uun keliya ninka biibitada kaasoo hor shaha uu kuu shubo ayuu maanta ijaabkaaga uu buuxo akaamkaaga uu buuxo viisahaaga uu buuxo ayaa weli adduunyada sii raadinaysaa waxaad fahmaysaa marka kulamaa qofka xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam aan kusoo khatimi doonno wuxuu yahay biidn illahi kulamaa qofka uu dirham uu ziyaadsado zaada hawan waa tan la yidhi arrin kale wuxuu yahay tadabbur in uu qofka uu ku mashquulo waxa lagu magacaabo ladata allahi jala wacala yacni ladat maxabat illahi jala wacala inuu qofka uu dhadhansado cibaadadan iyo macnaha ay leedahay maxaa yaele cibaadada waxaa laga gutaa qalbiga oo jawaarixduna way gudataa jawaarixda oo xubnaha bini aadamka ah walidaalika ninkii la arkay isaga oo tukanaya kadibna dhaqdhaqaajinaya garka meelaha taabanaya marna markaa bandhamada xirana marka la arkay guluusyada xirana marka la arkay waata la yidhi min haada low khashacat jawaarixuhu la khashaca qalbuh xubnihiisu ama low khashaca qalbihu lakhashaca jawaarixu bilcagsi haddii qalbigiisu uu khushuuci lahaa xubnihiisuna khushuuci lahaayeen idan arrinkaa marka wuxuu muujinayaa eh, masأlaة xub الdunya waa lasoo fariistay ila meesha marka نihaayaة الأmr bidn الlahi subxanaه wa waxaan kusoo gebagabayn lahaa waan ka tegay qodobadaasoo dhan waxaan kusoo gebagabayn lahaa xadiiثu rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam uu tilmaamaya madaahirta markuu ka hadlayay oo mafaasida intaan laga hadlin ka hor bu wuxuu rasuulka salى الlahu عalيه wasalam oo uu tilmaamay in khayroo dhanba uu ku jiro qofka inuu uu hormariyo aakhiradiisa uu ka dhigo bryoritiga uu siiyo sharoo dhanna waxay ku jirtaa inuu marka uu hormariyo addunya waana dhibka ay leedahay walidalika rasuulka sal lla lay sl xadid wuxuu ku yidhi low kaana libni aadam waadiyaani laba waadi hadduu haysan lahaa oo dahab markaa markaa eh, ku jira buu rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu rajayn lahaa ama uu jeclaan lahaa mid saddexaad inuu helo mid saddexaad buu raadin lahaa markaasuu rasuulka sal lla alay slm laa yamla'u jawfa bni aadam ila turaab qofka bini aadamka ah laabtiisa waxaa buuxiya uun keliya ciid mooyaane wax kale markaa buuxiya markaa ma laha axaadiistaasoo dhan waxay muujinayaan waxaa eh, qanaacada qofka ma qancaya ilaa aniga adiga iilkale naga dhiga mooyaane inta ka horaysa soo maaha intaan raadin karnaa raadinaynaa bilismi ha lagu raadiya magac qoray ha lagu raadiyo eh, wax kale ha lagu raadiyo si unbaa marka loo raadiya warka rasuulka sala allahu aleh wasalam laba ruuxna laba shay wuxuu yidhi rasuulka sala allahu aleh wasalam qofka da'da ah yani qofka wuu ku gaboobaa buu rasuulka sal allah alيه wasalam haran buu ku noqdaa xub اdunya xadiidkii saxiix muslim markaa tilmaamayay wa ilaa huna wbiاllahi towfiiq